الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد وضابط الصحيح ما تعلق به نفوذ واعتداد مطلقا والفاسد الذي به لم تعتدد ولم يكن بنافذ إذا عقيد والعلم لفظ للعموم لم يخص للفقه مفهوما بل الفقه أخاص وعلمنا معرفة المعلوم إن طابقت لوصفه المحتوم والجهل قل تصور الشيء على خلاف وصفه الذي به على وقيل حد الجهل فقد العلم بسيطا أو مركبا قد سمي بسيطه في كل ما تحت الثرى تركيبه في كل ما تصوره والعلم إما بالضرار يحصل أو باكتساب حاصل فالأول كالمستفاد بالحواس الخمس بالشم أو بالذوق أو باللمس والسمع والإبصار ثم تالي ما كان موقفا على استدلال وحد الاستدلال قل ما يجتلب لنا دليلا مرشدا لما طلب وظن تجويز امرئ أمرين مرجحا لأحد الأمرين فالراجح المذكور ظنا يسمى والطرف المرجوح يسمى وهما وشك تجويز بلا رجحان لواحد حيث استوى الأمران أما أصول الفقه معنى بالنظر للفن في تعريفه فالمعتبر في ذاك طرق في ذاك طرق الفقه عن المجملة كالأمر أو كالنهي للمفصلة وكيف يستدل بالأصول والعالم الذي هو الأصول بسم الله الرحمن الرحيم وضابط الصحيح كصحيح الضابط كيسو ما كويان تعلق به أو تعلق أو كتعلقه نفوذ فلتان أيا كتعلقه واعtidaad tirsi ayaa ku tacaluqa la tirsado muطlaqan kiyoon la kala qaadaynin sheekheenu wuxuu ka hadlayaa khiaab khiaab eh, wadcigii khiaabulwadciga waxaan kusoo tilmaanay inuu yahay khitaabka ku tacalluqa shayga in laga dhigo oo shay kale looga dhigo sabab ama looga dhigo shardi ama looga dhigo maanic ama la xukumo inuu shaygaasi saxiix yahay sidaa markuu u dhaco ama uu baatil yahay ama faasid yahay sidaa kale haddii uu u dhaco horta khitaabul wadcigu shantaa qodob ayuu ka kooban yahay sidiisaba wuxuu yihi wadaabitu saxiixi ka saxiixa a daabidkiisu maaka weeyaan tacalaqa uu ku tacalluqo uu ku xidhmo uu xidhiidh la yeesho nufuudu nufuud iyo fulitaan waa shayga kaa fulaya ku dhaafaya wa ctidaadun iyo ictidaad tirsi la tirsan karayo shaygan muطlaqankii oon la kala qaadaynin oo wax loo kala qaadqaadaya ayna jirin culimo ereyga saxiix ah luga alcarabiya haddaynu eegno waa ismi faacil oo facala ka shaadoobay facala ayuu ka shaadoobay ismi faacil oo facala ah buu ahaa facala mararka qaar faciil bay ku iman jirtay xamli bayna ugu iman jirtay xamli nisbadu ama nidiyo ha ahaato ama didiyo ha ahaato kafa khafiif baynu odhan jirnay kafa khafiif saxa maxaynu odhanaynaa haddaba saxa saxiix baynu odhan waa kii xagga uu sheekhu laamiyaha inoogu sheegayay ka xamli khafiifin dayibin ashyabin fi sawqi min facala waa khafiifkii uu inoo sheegay kale wey saxiix culimada qaarkood halkan ismiga faacilan kalenahay leenahay sifat bay u yaqaaniin oo sifat lmushabahoha laga dhiga yidhaahdeen hadaba luqada saxiixu waa shayga fayow wuxuu ka soo hor jeedaa baa la yidhaahdaa saqiim mid saqiim ah oo buka ama xanuunsanaya ayuu ka soo hor jeedaa saxiix wuu fayow yahay weeyi saqiimna wuu bukaa weeyi luqada saxiixu saasuu noqonay min saxa yasixu saxiixan buu ka yimi mudaacafkaa laasimka ah ee facala ayuu ka yimid saxa saxiix markaynu leenahay hadda saxiixa waxaa looga jeedaa oo saxiix la odhanayaa sida sheekheennu uu inoo tilmaamay waxa weeye buu ina yidhi maa tacalaqa bihi nufuudun wactidaadun ctidaadun kow waa shay marka aada samayso la odhanayo shaygaa waxaa ku tacalluqay waa nufuud waa shay kaa fulaya oo baxaya oo ku dhaafaya weeye shaygaasi wuu qabsoomo sidii loogu talagalay buu qabsoomay heshiiskaasi wuu dhacayo sidii loogu talagalayba loo heshiiye u socday welibana maa tacalaqa bihi nufuud wactidaad oo nufuud baa ku tacaluqa o nufuud baa ku tacaluqa fulid baa ku tacaluqda waa shay kaa fulay oo ku dhaafay ereyga nufuudhi wuxuu ka yimid nafada sahmu idaa balaga almaqsuud min aramyi markuu shayga ramiyiga ee la tooganayo uu gaadho intuu dhinacan ka gala hadduu doono dhinaca kale uga baxo ka dhex haddaba nufuud baa ku tacaluqay oo hadafkii ujeedadii loo sameeyey baa lagu gaadhay ujeeddadii loo sameeyey waa lagu gaadhay masalan heshiis haddaan tusaalayno qalin yar baa dukaankan ka iibsatay qalinkaa markaad iibsatay qofka tukaanka iyo adiga heshiis baa idin dhex maray shuruuda le ayaa idin dhex maray iyo siiqadii baad gudateen lacagtii baad bixisay adigana shaygii baa lagu siiyey lacagtu ciwadka ay ka ahayd hadaba marka qalinkaasi heshiiskaasi heshiis caadiya markuu yahay waa markuu nufuud ku tacaluqo nufuud fulitaan markuu ku tacaluqo marka ujeedadii iibsi qalinka aad ka lahayd markaad ku gaadho waa inaad cashirka ku qorata haddii waxbaad ku qoratay wabaa wiii wa lagu qabsanayay o dhan baad ku qoratay waa sax nufuudkii weeyaan markaa uu kuu fulay gabadh baad guursatay gabadha markaad guursanaysay guurka iyo meherka ujeedda aad ka lahayd ujeeddada aad ka lahayd waxa weeye gabadha ajnabiga aad kala tihiin inaad xalaal isku noqotiin oo oo ay adiga kuu noqoto maryo oo kale adna aad u noqoto maryo oo kale sida ilaahay huga u tilmaamay in hu la ysku noqdo ayaad u guursatay haddaba marka nikaaxii uu ka dambeeyo inaa labadii qof ay is-intifaacsan karayaan ayaa la odhanayaa nufuud baa ku tacalluqay nufuud ayaa ku tacalluqay hadda lagama hadlayo dabeecad xumo lagugu diidayo hadday gabadhu ay gabadh dabeecad xun tahay ama ninkuba uu yahay nin dabeecad xun uu yahay dee waxaa laga yaabaa in maxaanku idhaahdaa waxba ay u suurtoobi waayaan la odhan maayo markaa nufuud meesha ma yaal waxaa la diidaya wax sharci ah oo layskugu diidayo ayaa la doonaya inuu jiro shay sharci ah oo laleeyahay labadan qof iskuma intifaacsan karaan ama iskuma arki karaan si sharcigo lagu le qalinkaagan wax kuma qoran karaysid kaasi ma jiro wixii dabci ihi ama maxaanku idhaa dee waa wax kale weeyaano isagu kaasi mushkilad male wa daabidu saxiixi saxiixa daabidkiisu shayga saxiixa ah daabidka iyo qaaciidada loo garanayaa ereyga daabidihi daabidka iyo qaaciidada iyo asalka iyo qaanuunka iyo waa isku wada shay qura wa daabidu saxiixi saxiixa qaacidadiisu shayga saxiixa qaacidadiisu maaka weeyi tacalaqa uu ku xidhmo bihi isaga nufuudun bihi kuma jirto sow matniga maa tacalaqa bihi way ku jirtaa kitaabkeennanaa ka tegey maa tacalaqa bihi nufuudun waayo waa maada caaidkeegii weeye caaidkii maada damiirkii u noqonayeyba wey wa daabidu saxiixi saxiixa daabidkiisu maaka weeyi tacalaqa bihi uu ku tacaluqo nufuudun fulitaan baa ku tacaluqa shaygii wuu fulo ujeeddadii baa lagu gaadhay wactidaadun ictidaad iyo tirsi baa ku tacaluqa shaygii waa shay ictidaad leh oo la tirsanayo oo sidaa inuu kuu dhaafay uu kaaga baxay aada u tirsanaysid mulaqan lamana kala qaadqaadayo ee saasaa lagu duuduubaya haddaba mulaqan macnaheegu waa maxay maxaa mulaq laga yahay saxiixani waxaa dhici karta inuu yahay saxiix cibaado ah saxiixani waxaa dhici karta inuu yahay saxiix cuquud ah ama cibaado ha noqdo ama cuquud ha noqdo cuquuddu waa heshiisiyo kuu dooni ha ahaado cibaado iyo cuquud kuu dooni ha noqdo wey waa mutlaqan markaa haddaba shayga saxiix shay la sameeyey oo qof mukalafihi uu sameeyey ayaa la odhanayaa shaygaasi waa saxiix salaadaasi waa saxiix markaad umuurtii u dhammaystirto shuruudaheegii arkaanteedii waxyaabaheegii markaad u dhamaystirto aa la odhanaya salaadaasi waa saxiix hada huwa اlictida maaiix wa daabidu صaxiixi ka saxiixa a qaacidadiisu maaka weeyaan tacallaqa uu ku xidhmo bihi isaga nufuudun fulitaan ujeeddadiisii lagu gaadhayo wactidaadun iyo tirsi muطlaqankii oon loo kala qaadaynin cibaado iyo cuquud midkuu yahayba waa lagu sifayn karaa baa loo jeedaa sixaa lagu sifayn karaa inuu saxiix yahay halkaa wuxuu kaga soo baxay daabidkii saxiixu culima jirta daabidka saxiixa sheekhu markuu ka soo baxay faasidkii buu doonayaa inuu inooga hadlo kitaabkeenna asalka ah waynu ku kala duwanahay cibaaradan matnigii waraqaadku wuxuu lahaa mas'aladan faasidka baail buu lahaa baail keenanina faasid buu yidhi waa isku macno uun bal aan eegna haddaba faasidka ama baailku saxiixa ayuu ka soo horjeedaa waxba tacriif kale u samayn mayno waa isla tacriifkii saxiixu uu lahaa salbigiisa iyo didkiisa weeyi waxaa la yidhahdaa shay haddaad aragto laba shay oo iska soo horjeeda oo midi ihbaatiya midina salbiya ka ihbaatigaa marka hore la hor tilmaamaa marka tilmaamihiisa la fahmo ayaa salbiga la dambaysiiyaa tilmaamaha marka la waayana kaa dambaa imanaya ayaad odhan haddaba baatilku waa goorma ama faasidku waa goorma waa marka uuna shayga ku tacalluqin nufuud nufuud kuma tacaluqo waxaa lagu yidhi waar hebelow meherkii halkaa ka dhacay ha u dhowaanin baa lagu yidhi islaantaadii aada mehersatay maxaa dhacay maxaa dhacay waxbaa dhinaa khalad baa dhacay war waxbaa khaldamaye ilayn waxa ku siiyey inanta aabbaheed cid aan ahayn baaba kuu meherisay miyayna dhici karin ma dhici kartaa ha way dhici kartaa magaaladeena inay ka dhacday hargeysay ka dhacday inay inani maalin nin xanuunsanayunu yeedhatay ay tii na ninkan ani walaalkaya aabe melihi waa nin yar xanuunsanayo balse alla si ay tii adba faan kolka hadda ninkii isna wuxuu ha walaalkeed baan ahay dee sidii waan meerinayaama waa la meeriyuun waa gabadh wa waa walaalkay bay tihi waa waa arrin runtii khatarteeda leh waa halis anigu waxaan u taagnaay welibana beri dhexdii ahayd aan garanaya oo si fiican ogaho lai keenayba welibana kiiska in meel sidan oo kale loo fadhiyo xafladee la fadhiyo la dhan yahay oo inan lagu doonayo inanta aabbaheed wuu dhintay walaalkeed baa laakiin jooga walaalkeed baa nool walaalkeed waxbaba lama weydiinin lama odhanin walaashaabaa la doonayaaye dee ma bixinaysa mise ma bixinay sida adeerkii oo xaafadda u telinayey un baa mooday taladii gacanta ugu jirta inay tanna kamid tahay wuxuu yihi un sheekh inantaa anaa bixiyey aabeed ma noole anaa nool dee waan bixiyey de sheekhina waa sax un buu yihi wuu waa cuquudda fuduuliga ama ah og walaalkeed baa jooga inantan oo adeerkeed ka mudan oo adeerkeed eeg hadduu ku sharfayo waa inuu yidhahdo adeer de waan kuu wakaashaye ciddaa doonto usii wakaalo ama meheriba haddaad sheekh tahay waa waa waa waxa weeye odaygiina waxbaba ma weydiin inankii gabadhii la meheri la kala dareer xafladdii markay dhammaatay ayaa la ogaaday meesha inuu khalad jiro dad baa aduu shikiyey habeenkiibay guriga iigu yimaadeen inankii arooska ahaayee mehersaday iyo iyo qolo wada socota waxaan ku ihi war mushkilad male inantu waxba inay ogaataa shardi ma ahe ilan haddii inantii la inanay maadan mehersamin haddana aabbaha <laughs> walaalka ah loo yeedho waxbaa imanaye qoladii unbaanu dib u saxa wax saxa wax saxa oo marka horeba waad khaldanteen inanta inankan walaalkeed inantan walaalkeed markaad waxba weydiin weydeene dee wax saxa welibana sida madhabku qabo ku saxa oo inanku caadi ha mar dambe ha wakaasho oo hadduu sheekh yani dee meheriyo haddii dambena ha wakaasho inantii ma ogeyne laba jeer baa la meheriyey hadda imika degan tahay wallahi inayna waxba ka ogeyn iyadu wa waxay ka ogtahay ogaa iyo dee intii odayaashii ag socday ee maxaanku idhaahdaa meesha joogay unbaa ogaaye wa wa la weydiiye shuruudda dee kuma jirto gabadhu inay wax og tahay soo maa qasbi karaa aawowgeedna wuu qasbi karaa soo saa eeg hadday bikro tahay de a waa wuxuu odhan karaa saasaan ku samaynaya saasaan kuu meherinayaa hadday kolkaa ay aamusto marka idinka la weydiinayo raalliba yaynu noqonin hadday aamusto dee innaga raallinimadeed intaas ay noogu filan soo saa maaha heshiiskii noocaas oo kale u dhaca ama guurkii oo kale u dhaca dee waxbaa ka khaldan adu khalad baa jira wax kasta ahaatee khalad baa jira khaladka noocaasoo kalea dee istimtaaci baa qofka ka xidhmaya istimtaaci ayaa qofka ka xidhmaya maxaan ku idhaahdaa hadduu heshiisku yahay heshiis guur oo kale waa noocaa hadduu yahay iibsi oo kalena dee waa saas oo kale hadduu yahay cibaadona waa iyadigoo shuruudii wax ka taga shuruudihiibaad wax ka tagtay waxba maaha kolkaas hadda shuruudiyu ay wax kaa maqan yihiin baail ama fasaad ayaa lagu tilmaami doonaa cibaadadaada nin bilaaweyse oo tukaday ka soo qaad walfaasidu faasidkii alladii ka weeyaan bihi b alladii ka weeyaan bihi isaga lam tactadid adan tirsanin faasidku waa shayga adan tirsanaynin lama tirsado walam yakun mana aha binaafidin mid naafid oo fulaya oo hadafkii iyo qasadkii aad ku gaadhaysidna ma aha idaa cuqida marka dee la sameeyo caqdi iyo heshiis lagu sameeyo baailku ama faasidku waxa weeye saxiixa ayuu ka soo hor jeedaa waxba ku fogaan mayna isaga si toosa waxaad odhanaysaa un maa laa yatacallaqu bihi nufuud walaa yuctadu bihi sida kitaabkeennii horeba uu soo yidhi laa uunbuu isticmaalay ma laa yatacalaqu bihi nufuud walaa yuctadu bihi waa ka shayga uuna nufuud ku tacaluqayn iyo fulitaan ama aan la tirsanaynin een lagu odhanayn shaygaasi waa shay ku dhaafay oo sidaa kuugu dhamaystirmay aan la odhanaynin haddaba waxay culimadu idhaahdeen faasidka iyo baailku taraaduf bay isku yihiin waa taraaduf abu xaniife agtiisa mooyaane abu xaniifa wuxuu leeyahay faasidka iyo baailku aniga agtayda way kala duwan yihiin oo taraaduf iima aha wlfaasidu faasidku alladii ka weeyaan bihi isaga lam tactadid adan ictidaad iyo tirsi kula iman adan tirsanin oo walam yakun aan ahayn binaafidin aan ahayn mid fulaya idaa cuqida markii caqdi iyo heshiis lagu sameeyo markii heshiis lagu sameeyo halkaa waxaynu kaga baxnay faasidka ama baailka tacriifkiisii tusaalihiisa haddaan u baahanana waa salaada bilaaweysada atukatay ee lagu leeyahay waa baail salaad bilaaweyse ah ama adigoo nijaasadii nijaasa ku marsan tahay ama dee ma aha salaad kuu jirtood ilaahay kaga badbaadi ciqaabtiisa ajrina aad kaga heli agtiisa ilan hadafku waxuu ahaa inaad ciqaabna ilaahay uu kaaga badbaadiyo oo tahay qof ciqaab kaga badbaaday ajrina ilaahay uu kugu siiyo subxaanahu watacaala hadafkii kolkaa kuma fulaynayso halkaa sheekhu wuxuu kaga baxay khidaabulwadciga kii aynu odhan jirnay shantiisii qaybood laba kamida saddex buu ka aamusay saddexda uu ka aamusay maxay ahaayeen waa sababka waa sababtii iyo shardigii iyo maanicii saddexdaa uu ka aamusay kitaabkeenii horena uu ka soo aamusay maynaan tacriifin si weynu maynaan tacriifin kitaabkeenii horeba saddexdaa kana uu ka aamusay inana waynu ka aamusiye waynu iska dhaafi saddexdaasoo insha allah kuwa kan ka dambeeyun baynu ku arki doonaa cilmigiibuu u baydhay sheekhu oo cilmiga talow halku ka soo qaatay ereygan cilmi ihi halku inagala xidhiidhay tacriifka fiqhiga maxaa ku jiray wlfiqhu cilmu kuli xukmin sharci kolka xukunkiibuu hormariyey xukunkii markuu ka waramay uu toddobadaa inooga dhigay shantaa khitaabtakliif iyo labadaa khitaabulwadci toddobadaa markuu xukunkii ka dhigay ayuu cilmigii hadda doonayaa inuu inoo sheego waalcilmu cilmigu lafdun waa lafdi lafdiga oo lilcumuumi cumuum u sugnaaday horta cilmigu waa lafdi caam ah lam yakusa khaas uma aha lilfiqhi fiqhiga mafhuuman xagga macnaha iyo mafhuumka balilfiqhu fiqhiga ayaa akhaso ka khaasan wuxuu doonayaa cilmiga hala tacriifiya baa la yidhi horta cilmiga maxaa tahay culimadu mas'aladaa tacriifka cilmiga ah way isku qabteen waxaan u malaynayaa sheekheenii hore inuu tacriifiyey cilmiga soo ma tacriifinin sheekeenan laftiisuna wuu tacriifin doonaa oo dib buu inoogu keeni doonaa inuu cilmiga tacriifiyo laakiin hadda intuuna tacriifkiisa keenin nisbo loo yaqaano xagga qolada falsafadu waay nisab ay isticmaalaan ayuu sheekhu samaynaya miqyaas buu samaynaya cilmi iyo fiqhi yaa macno badan su-aashaasu ina weydiinaya cilmi iyo fiqhi yaa macno badan ma cilmigaa macno badan mise fiqigaa macno badan cilmiga ayaa macno badan yaa khaasa markaa cilmi iyo fiqhi markaynu nidhaa fiqhiga ayaa khaasa haddaan tusaale ku siiyo waxaad odhan kartaa fiqhi oo dhani fiqhi oo dhani waa cilmi laakiin cilmi dhani dee fiqhi maaha oo naxwihiibaa ka mida oo tafsiirkiibaa ka mida oo fiqhigiibaa ka oo maxaan ku dha cilmiga ayaa ka guda ballaadhan fiqhiga fiqhi dhani waa maxay baynu nidhi waa cilmi laakiin cilmi dhani fiqhi maaha nisbadaa haddaan soo dhaweeyo waxaa loo yaqaanaa cumuumun wa khusuusun maxaa la odhan jiray min wejin cumuumun wa khusuusun min wejin waxa weey shay shaybaa caam a eh, cumuumun wa khusuusun min wejin shayna dhinac khaas buu ka yahay oo isagiibu khaas kasii noqonaya weji ahaan marka la eego waxaa culimaan ujeedaa waa nisbada rag iyo dad ka dhaxaysa rag iyo dad bal hadda qiimeeya ereyga rag ah iyo ereyga dad ah yaa caama dad baa caama yaa khaasa rag oo dhani waa dad laakiin dad oo dhani dee rag maaha soo saa maaha cilmi iyo fiqhi waa rag iyo dad isku yihiin rag iyo dad yaa halka ragga ku jira cilmiga iyo fiqiga yaa halka ragga ku jira halka ragga yaa ku jira cilmiga iyo fiqiga fiqigaa ku jira yaa halka dadka ku jira cilmiga ayaa ku jira cilmi iyo fiqhi markaan isbarbar dhigayna nisbadaasa ka dhexaysa wuxuu yidhi walcilmu cilmigu lafdun lafdi weeyi lafdiga oo lilcumuumi cumuum u sugnaaday lam yakusa khaas kuma aha lilfiqhi fiqhiga mafhuuman xagga macnaha ereyga mafhuumiyo ereyga macno iyo ereyga musame iyo ereyga maqsuudiyo ereyga qarad waa isku wada shay qura balilfiqhu fiqhiga ayaa akhasu ka khaasan balilfiqhu fiqiga ayaa akhasu ah ka khaasan oo fiqiga ayaa shay khaasa ah buu ku yidhi waxaynu ognahay fiqigu axkaamtanan soo barannay ayuu khaas ku yahay iyo de axkaamtan aynu garanay inuu fiqigu khaas ku yahay oo cilmiga nooc ka tirsan weeyi waxaynu ognahay cilmiguna uu ka guda ballaadhan yaho naxwihii iyo sarfigii iyo musطalaxii iyo iyo tafsiir waxaasoo dhan ba iska soo gelaya cilmi laakin fiqhi ma aha halkaas ayuu sheekhu nisbadaa ku sheegay cilmi iyo fiqhi farqiga udhexeeya belil fiqhu fiqiga akhasu ah, ka khaasan bu ina fiqiga khaas ah cilmi haddaba maxaa loo yaqaan qole waxay yidhahdeen cilmiga yaan la tacriifininba cilmiga yaan la yaan la tacriifin oo maxaa loo tacriifin waaye horta cilmigu muxuu ahaa aqoon muxuu cilmigu ahaa aqoon waxaa wax lagu tacriifiyaana waa maxay dee waa aqoon dee ma aqoon shay baa laysku tacriifiya haddaan ku idhaa cumar ibad or tira waa cumar imaadan sheegin waxba waxbaad ii sheegtay shayga layskuma tacriifiyo marka lagu yidhahdo cali ibar caligaa ah markaad doonaysa inaad tilmaanto magacan calia waa inaad ka ilaalisaa meesha shayga layskuma tilma tilmaamo isaga isagu waa kii war aqoon baynu tilmaamaynaaye sidee baan aqoon kale ugu tilmaanaa waxayna tusaysaa inaan la tilmaami karaynin baa cilmiga bay yidhahdeen lamaba tilmaami karo xikmadaha loo tilmaami kari waayo qole waxay yidhaahdeen dee waxa weeye maadaama cilmigii aqoon uya waxa wax lagu tilmaamayaana aqoon ay tahay shayna aan isaga laisku tilmaami jirinba waxaana tusaysaa markaa inaan shaygaan cilmigii cid tilmaami kartaaba ayna jirin qole waxay yidhahdeen inagi buu inala falgalayba cilmigiiyo dee qof kastiba intuu dooni ha ka hayste cilmi wuxuunbu hayaayo shaygu hadduu kuusoo dhawaado kuusoo dhawaado dee wuu ku indhatinaa miyuna ku indhatiraynin bal calaacashaadan yareeg ishaada saar waxba ma arkaysid haddaad isku soo dhawaysid markii horena waad arkaysay kolka waxa weeyaan cilmigii inagiiba xidhiidhi nala yeesho lama tilmaami karay ragga qaarkood yidhahdeen nin kaste oo cilmi tilmaama culimada raggii cilmi tilmaamay oo dhan hadalkooga waa la bushiyoo dhaliila lagu sheegay waa la yidhi tilmaantaasi halkaasay dhaliilka leedahay taa kale halkaasay dhaliilka leedahay taa kale halkaasay dhaliilka leedahay cilmigii heshiis lagama laguma aha qaadiga abibakar albaqilani la yidhaah ayaa tacriifkeennan qaatay baan filayaa hadda uu sheekhu inoo sheegayo qaadiga abibakar albaqilani baqilani waxa weeyi nin runtii sidaynu ognahay dee gaar ahaan nimanka masiixiyiinta la yidhah nin aada ula doodi jiray buu ahaa abibakr albaqilani nin aada u aqoon badanna wuu ahaa masiixiyiinta dooduhu la galay aad buu uga yaabiyey waktigoogii wuu ka yaabiyey wa cilmunaa cilmigeennu macrifatu lmacluumi waa shay macluum a ah garashada la garto waaba yaab cilmigii muxuu sheekhu ku tilmaamay laba erey labadaa erey waa maxay waa macrifo iyo iyo macluum eeg cilmigaa waxaad garan bay ka dhigan tahay markaad labadan ereye tilmaanta a garato labada erey waa maxay waa macrifo iyo iyo macluum labadan erey laftooda iyaguna cilmiguna de cilmigu waa cilmigu sheekhu ina yihi waxba ma soo kordhinin haddaba wax alla wuxuu soo kordhiyey dawr baa meeshaa ka dhacay dawr dawrku se uma ogin inuu mamnuuc yahay dawr baa meeshaa ka dhacay waayo ereygan imika macrifiihi macrifadiiyo cilmigii de waynaga maalinta dhawey tilmaamin in iskaaga dhawaayeen macluumka bal hadda eeg macluum macluuma maxay baynu nidhi waa is mafcuul sow ma aha ismiga mafcuul miyuuna murakab ahayn sidaan maalin dhawey tilmaamayni waa murakab muxuu ka kooban yahay daatada wax lagu samaynayo daatada iyo iyo masderka cilmiga ah kolkaa macluumka ma geran kartid haddaadan masderka ogaanin macluum masderkiisu waa maxay de horta cilmi hala barto macluumkan hadda uu ku yidhi wax ku garo macluumka waxaad garan kartaayo qura markaad aya barato cilmi haddaba dowrka waxaa loo yaqaanaa luqa alcarabiya iyo maaha iyo sharcigaba waa mamnuuc doorku waxa weeye dowrku war yaa ku dhalay aabbahay aabbahaana yaa dhalay anaa dhalay arrimaha suurtagal maa eeg laba qof oo isdhala balka waran isdhala waa dowr baa loo yaqaanaa adiga yaa ku dhalo aabba ku ah dee maxamed maxamedna yaa aabba u ah de aniga ya suurtagal may tahay horta suurtagal ma waxaan arrinkaa dawrkaa aan ku fahansiiyo laba shay oo isku xidhan weeyi laba shay oo isku xidhan lama ogola cilmiga hadda gerashadiisii muxuu sheekhu inoogu tilmaamay macrifat lmacluum macluum cilmi waxaad garan kartaayoo qura markaad macluum garata bay ka dhigan tahay macluumna goormaynu garanayna kolkaan aya garanno kolkaynu cilmi garanno unbaan macluumna garanayna kana kanuu ku xidhan yahay kana kanuu ku xidhay waa dawr buu bar sameeyey tacriifkaa saasaa lagu bushiyey wa cilmunaa inaga cilmigeennu macrifatu lmacluumi macluumka garashadiisa weeyaan shay macluum ah marka la garto ayaa la odhanaya waa cilmi macluum culimada qaarkood waxay dha ereygan macluum ah shay unbaa looga jeedaaye ereygii cilmiga ahaa waa laga siibay bay yidhaahdeen macrifatulmacluum cilmigu waa shay in la garto sida aynu nidhaahno haddaba macrifada iyo cilmiga farqiga udhaxeeya waa maxay qolooyinka qaarkood waxay yidhahdeen macrifa iyo cilmi mid wuxuu ku tacaluqaa bay yidhaahdeen tasdiiqa midna wuxuu ku tacaluqaa tasawurka tasdiiq iyo tasawur baa loo kala yaqaan waa xagga falsafada weeyi tasdiiq iyo tasawur tasdiiqu waxa weeye nisbooyinka cilmigaa ku tacaluqay ragga qaarkood qaade qaateen tasawurkana macrifada ku tacaluqda daatada adiga muuqaalkaagan oo kale carafa baa la odhanaya caraftu caliyan baa la odhanaya shayga aad samaysana fadhi markaad samaysana waa waa waa tasdiiqo waa calimtu baa la odhanaya calimtu ana cumar jaalis baan odhanaya ilan cumar fadhi buu samaynayaa caraftu ana cumar jaalis ma calimtu baad odhanaysaa bay kuleeyihin markaa shaygu wuxuu samaynayana calimo ayaad ku tacaluqini shayga laftiisana carafa ayaad ayaa ayaa loo macneeya halkaasay ragga qaarkood la mareen ragga qaarkoodna waxay idhahdeen warmeeya sidaa maahe shayga juz-iyiga iyo murakabka ayay ku kala dhacaan oo midna waa juziyi midna waa murakab ragga qaarkood waxay yidhaahdeen oo ugu dhadhowba war cilmigu waa aqoonun ama jahli ha ka horeeyo ama jahliyuuna ka horreynin macrifaduna waa aqoonta jahli uu ka horreeyey sidaa darteed ilaahay caarif lama yidhaah ama macrifo laguma tilmaama ilahay waa caarif lama yidhaah laakiin maxaa la yidhaahdaa waa caalim baa la odhanaya ama waa caliim baa la odhanaya cilmiga waa lagu tilmaamaa laakiin macrifada laguma tilmaamo wa cilmunaa inaga cilmigeennu idaafadaasi maxay inaga saartay wa cilmunaa inaga cilmigeennu cilmiga ayaa laba loo kala qaadaa cilmiga khaaliqa iyo cilmiga makhluuqa ka khaaliqa ayuu inaga saarayaa markaa cilmigii makhluuqa ayuu yidhi hala tilmaamo wa cilmunaa inaga cilmigeennu macrifatulmacluumi shayga macluumka ah garashada la garto ayaa horta cilmiya inaad shayga garato ayaa cilmiya welibana siduu yahay aad ku garato siduu yahay u garo iminka waaan dadkan meesha fadhiya waa maxay waa rag mise waa dumar haddaan idhaa waa dumar ma siduu yahay baan u gartay ya may siduu yahay umaanan garan ma aha cilmi markaan idhaa waa rag markaa maaan waa haddaan gartay saw ma aha waa in siduu yahay shayga loo garto waa in daabaqad hadday waafaqdo liwasfihi tilmaantiisa hadday waafaqdo wasfigiisii almaxtuumi loo waajibiyey cilmiga wixii loo sugay uu ahaa ee fii nafsi lwaaqic ama looxul maxfuudka ugu qornaa shaygu markuu u dhaco ee sidaa loo garto ayaa la odhanaya waa cilmi wa cilmunaa inaga cilmigeennu waa haddaynu nahay makhluuqa e macrifatu lmacluumi macluumka garasho la garto ayaa looga jeedaa weeyi ereygaa macrifaa hadda idraagun baa looga jeedaa idraag shayga asalkiisu inuu in la barto ay tahay unbaa cilmi la odhanaya garashadiisa ama ha ahaado wax jira ama ha ahaado waxaan jirin in daabaqad haddii ay waafaqdo liwasfihi wasfigiisa iyo tilmaantiisa almaxtuumi loo xatmiyey ama loo waajibiyey kaasaa horta cilmiga beydkaana sheekhu cilmiga tilmaantiisii ayuu kaga soo baxay cilmi hadduu ka hadlay maxaa ka agdhodhow culima maxaa ka agdhodhow cilmi ereyga cilmiga kol haddaan sharaxnay maxaa wanaagsan inaan ku darno jahliga inaan ku darnaa aad iyo aad bay u habboon tahay jahliow maxaa tahay jahli jahlun jahila jahlan haddaba jahligu tala waa maxay culimada qaarkood waxay dhahdeen jahliga yaynaan tilmaamayna horta aan qaybino waana sida loo badan yahy rag badan qaateen jahliga labaa loo qaybiyey jahligu inuu yahay basiid iyo inuu yahay murakab labadaasa jahliga loo qaybiya jahli basiid ah iyo jahli murakaba markaasaa mid kaste gaar loo tilmaami jahliga basiidkaana gaar baa loo tilmaami jahliga murakabkaana gaar baa loo tilmaami basiid iyo murakab baa jahliga loo qaybiya haddaba culima jahligaa ah, basiidka iyo murakabka aynu leenahay ama aan u qaybinayno basiid iyo murakab wuxuu kale yahay jahliga basiidkii waa inaadan shayga garanin aada og tahayna inaadan garanayn waa maxay baan ku ihi waxaasi weligaaba maadan arag arwaxaasi waa maxay weligaaba maadan ma garanayo egshaygaa ma garanaysid waanadii sog inaadan garanaynin jaali basidaa la yidhaah murakabku waa maxay jaaliga murakabku waa inaadan shayga garanaynin aadan is ogeyna inaadan garanaynin weligii kaasi xal ma helo baa la dawa ma helo baa jaaliga murakabku hadduu qofku jaahil yahay laakiin haddana una isgaranaynin inuu jaahil yahay uu moodayu inuu dadka isagu ugu aqoon badan yahay weligii xal ma helo baa la yidhahdaa xalka ma gaadho waa jahli murakab ah kaasi kolka culima jahliga labadaasa loo qaybiya dawo xal male baa la yidhaha jahliga murakabkiihi xal male jahligu hadduu murakab yahay waa laba murakabna waxaa loogu bici waa laba jahli oo isa saaran horta ko xaqiiqadii jaahil buu ka noqday laba haddana naftiisiibuu jaahil kasii noqday inuuna ogeyn waxaa la yidhahdaa waa nin buka oo ismoodaya inuu caafimaad qabo dhakhtar miyuu tegi waa besti wuxuuna leeyihun cidna igama ahaa igama caafimaad fiicna wuu bukaa nin bukoo isgaranaya inuu buko iyo nin bukoon isgaranaynin inuu buko unbay kala yihiin kolka waa ninkaa buka ee xanuunsanaya ee isku haysta haddana inuu caafimaadka qabo jahliga basiid iyo murakab labada ayaa loo qaybiya aan eegno hadda waljahlu jahligu qul waxaad tidhaahdaa tasawuru shayi waa shayga oo loo sawirto calaa khilaafi wasfihi tilmaantiisa si khilaafsan alladii kaasoo bihi bisababihi isaga sababtii calaa ku kor noqday jahligu waxa weeye in shayga loo sif loo sawirto tasawur in shayga loo tasawuro oo loo garto siduu yahay si aan ahayn siduu yahay si aan ahayn shayga marka loo gartaa jahli la odhan sheekhu saasuu jahligii ku tacriifiyey jahligaasi waa maxay haddaba tacriifkanka iska lehi waayo waa murakabka murakabka wey jahliga tacriifkan iskale waa murakabka waayo tasawur buu meesha keenay oo in shaygii la suuraystay buu gartay ayuu keenay jahligu waa in shayga la suuraysto siduu yahay si aan ahaynna loo suuraysto war waa maxay baan ku ihi bahalkaasi alla anaa gartay anaa gartay baa tihi anaa gartay baa tidhi maalan waa maxay baan ku ihi waa gufi baa tidhi geed yar guntii weeyi dee weligaa maad baadi bahalkaa baramaad is odhan maxaad u haysataa geed yar gunti waa jahli murakaba jahli murakaba wey jahligaa inoo qorani waa murakabka jahli murakaba waljahlu jahligu qul waxaad tidhaahdaa tasawuru shayi waa shayga in loo suuraysto calaa khilaafi wasfihi wasfigiisa iyo tilmaantiisa si khilaafsan alladii wasfiga oo bihi bisababihi sababtii calaa uu ku kor noqday oo kor noqoshadu waxa wey sifadun waxa wey wasfigani waxa weeye waa siduu shaygu yahay siduu wuu ku kor noqdaana dee sida xaqiiqada waa xaqiiqadii xaqiiqada waa lagu kor noqdaa sideedaba shayga oo xaqiiqdiisa si aan ahayn aada u fahanto ayaa horta loo yaqaanaa jahli murakaba jahli murakaba waa jahliga culimada qaar baa halkan bushidoo waxay yidhaahdeen sheekheenani markuu jahliga sidaa u tilmaamay tilmaantaana aan ka dhignay tii murakabka wuxuu aaminsan yahay jahligu inuu garo uun tasawurka oo qura tasdiiqa inuuna gelin tasawurka waxaa loo yaqaana alcilmu bimacaani mufradaat baynu soo nidhi mufradyada oo la garto oo qura ayaa jahli la yidhi la garan waayo oo si kale laga aamino ayaa jahli la yidhaha ayuu sheekhu qabaa gidaarkanoo la garan waayo iyo qofkanoo la garan waayo laakiin qofkani wuxuu samaynayo haddii la garan waayo wuxuu samaynayo haddii la garan waayo dee tasawur lama idhahay waa tasdiiq sheekhu tasdiiqii jahliga murakabkaa uu ka daayey tasawur buu sheekhu meesha ayuu inoogu dhawaaqay muxuu uga jeedaa tasawurkan culimadu waxay yidhaahdeen si loo xaliyo tasawurkan iminka idlaagun baa looga jeedaa garashun baa loo jeedaaye ama ha ahaado mufrad ama ha ahaado nisbo iyo tasdiiq labadiiba hadda halkan way isla soo gelayaan bay yidhahdeen ereygan tasawura mufradaadkii tasawurkii iyo tasdiiqii tasdiiqu waa nisbooyinka tasdiiqu waa maxay nisbooyinka hadda fadhigana samaynaya waa tasdiiq aniga laftarkayguna tasawur baan ahay cimaamadani hadda waa maxay waa tasawur cimaamaddu inay cimaamadnimadeedu waa maxay tasawur inay cas tahayna tasdiiq kolka eeg waxa weeye jahligu shayga laftiisa oo jaahil laga noqdaa waa tasawur shaygii laga noqo tasawurkiisii sawirashadiisiiba jahli ka noqotay shaygani wuxuu sameeyo ama uu yahay ood garan weydo shaygan ood sidiisii adu garan weydaana waa waa waa waa tasdiiq waljahlu jahligii qul waxaad tidhaahdaa tasawuru shayi waa shayga in loo sawirto calaa khilaafi wasfihi sifadiisa si khilaafsan waa in loo sawirto aladii waصfiga oo bisi bihi bisababihi isaga sababtii calaa uu ku kor noqday wa qiila waxaa la yidhi xaduljahli jahliga xadkiisu faqdulcilmi waa cilmi la-aan kanaa saxa tacriif kanaa saxa jahligu waa faqdulcilmi cilmi waayid inaadan shayga garanaynin faqdulcilmi faqdulcilmi baa jahli la yidhaha aqoon la-aan aqoontii baad weyday faqdulcilmi waa basiidkii bay ragga qaarkoodna kan ka dhigeen waqiila waxaa la yidhi xaduljahli jahliga xadkiisu faqdulcilmi waa aqoonta yaqiinta ee cilmiga ood ayaa la yidhaahdaa qad sumiya waxaa lagu magacaabay jahliga ama loo qaybiyey qad sumiya waa la magacaabay wey qaybin bay laakiin hadda u joogtaa meesha qad sumiya waxaa loo qaybiyey ama lagu magacaabay jahliga waxaa lagu magacaabaa basiidan basiid jahli fudud o murakaban wa murakaban iyo mid murakaboo laysku geeyoo laistarkiibiyey waa jahli culus jahliga ka ugu khatarsani waa murakabka gabayaaku gabayga ka tiriyey wey jahilta wamaa tadrii biannaka jaahilun waman lii bian tadrii biannaka laa tadri wuxuu hi jahilta jaahil baad noqotay wamaa tadrii biannaka jaahilun ismana ogid inaad jaahil tahay waa jaahil haddana aan is ogeyn inuu jaahil yahay waman lii bi tadri bianaka laa tadri alla yaa ii kaa bara buu yihi inaadan waxba garanaynin yaa ii kaa bara oo qura uun yaa cilmi ku bara ma aha war yaa wax ku bara ma aha inaadan adigu wax garanaynuun yaa ii kaa bara eg waa laba waxaad u baahan tahay laba wakti in lagugu bixiyo markaas oo kale in adiga wax lagu baro waa halkeega in adiga lagu baro inaadan horta wax garanaynin taasina waa mid kale weeyaan labada arrimood qad sumiya waxaa lagu magacaabay jahligii basiidan basiid baa lagu magacaabay jahli basiid ah oo fudud ow murakaban baa lagu magacaabay mid murakaba oo la istarkiibiyey oo culus haddaba basiiduhu jahliga basiidkiihi fii maa wax kaste ayuu dhexdiisa ahaanayaa oo taxta thara carada iyo ciidda ka hooseeya jahliga basiidkiihi waa ka sida fudud ad u odhanaysid ma garanayo or maxaa carada ka hooseeya ma dhagaxba ma masba maxaa ka hooseeya de maynu qodnay ma garanayno jahli basiida fududa tarakubhu mu yihi tarkiibuhu tarkiibkiisuna ma tarkiibuhu bu hi mise tarakubuhu muxuu tarkiibuhu tarkiibkiisuna fii kuli maa mid kaste ayuu ku dhex jiraa oo tusawira la sawirtay wax kastoo la sawirtana waa murakabkii tusawir si khaldan baa loo sawirtay si khaldan baa laga aaminay tarkiibuhu tarkiibkiisu fii kulli maa mid kaste ayuu ku dhex sugan yahay oo tusawira la sawirtay oo si khaldan dee loo sawirtay siduu ahaa si aan ahayn loo sawirtay murakabkuna waa shayga siduu yahay si aan ahayn marka loo sawirto waa jahli murakaba ayuu kaasi noqday jahligii labaynu culima u qaybinay waalcilmu cilmigii jahligii markuu qaybiyey jahligii wuu tacriifiye o wuu qaybiyey cilmigana maxaynu soo nidhi culimo cilmiga maynu waynu soo tacriifinay usaw maaha nisbana waynu sheegnay cilmiga iyo aya udhaxaysa nisbo cilmiga iyo fiqiga udhaxaysa waynu sheegnay waanan tacriifinay cilmiga laakiin aqsaamta cilmiga miyaynu sheegnay maynaan sheegin ishaaro yar baynu bixino wa cilmuna idaafadaasi waxay inaga saaraysaa baynu nidhi ilaahay cilmigiisii bay inaga saaraysaa cilmigii ilaahay buu inaga baxay kolkaa inaga cilmigeenii makhluuq ahaan cilmigeennii baa la doonaya hadda in inaynu qaybino cilmiga makhluuqu wuxuu u qaybsamaa inuu yahay cilmi iktisaabiya ama daruuriya cilmi daruuriya iyo cilmi maxaanku idhaahdaa nadariya labadaasaa loo qaybin walcilmu cilmigii ashaasi waa cahdiyo waa cilmigii makhluuqa wa cilmuna halkuu ka soo lahaa soo ma argeysid waa cilmiga makhluuqa hadda looga jeedaa waalcilmu cilmiga makhluuqu ama cilmigii imaa yaxsulu inuu xasilo bidiraarin idiraar inuu ku xasilo si qasab qasaboodan iska karaynin cilmiga waxaa loo qaybiyaa mid wuxuu ku xasilayaa si adan adigu iskaba celin karayninba qof qura oo iska celin karaa inaguma jiro waa si qasab qasaba iskama difaaci kartid cilmigaa waa daruuru kugu xasilaya waad ku kasbantahay inaad cilm inaad waxaan aada ogaato ima bidiraarin o yaxsu wlcilmu cilmigii imaa yaxsulu inuu xasilo bidiraarin idiraar si qasab qasaba inuu kugu xasilo qasab inaad waxaan ku barato ow biktisaabin ow xaasilun iyo inuu yahay mid xasilaya biktisaabin kasbasho iyo wakti iyo si dhib ah cilmiga waxaa loo qaybiyaa adigu inaad baratood wakti gelisa kaaga baahan waa iktisaab cilmi iktisaabi kaaan leenahay ama nadiri aan leenahay iyo cilmi daruuriya cilmiga loo yaqaano labadaasaa cilmiga loo qaybinaya inuu cilmigu yahay waa cilmigii makhluuqa inuu yahay kaa iktisaabiga ah ama kaa daruuriga ah iyo inuu yahay kaa aan daruuriga ahayne iktisaabiga ah labadaasaa loo qaybinaya talo waa maxay daruurigu waad ku qasban tahayba inaad waxaa ogaato wakti kaagama baahna inaad geliso fikir kaagama baahna wax alla wuxuu kaaga baahanya cilmiga daruurigii ma jiro maxaa kamid a waxaa kamid a cirka horta ma aragtay cirka yaa arkay ya cirka soo maynaan arag ha yaa macalinku ugu ahayo cirka ku tusay ya maad garanaysaa ciddii uhoreysay macalinka ku cirka ku tustay alla wa macalinkayga waa ninkii cirka i tuse ya hadda inagu balaaqaynu unaqaana cirku ay tusay hadda waa balaaqo oo wiiladgey weyi waa indhahaygiibu kor ujeediyey soo maa xaggaa uma jeedno waxa wey cirku ay tusay waa kii koowaada cirka ay tusay ama dhulka ay tusay maya eeg inaad dhulka aragto iyo inaad cirka aragto inaad wax maqasho cod inaad maqasho ka waran wakti ma ku bixisaa alla maanta mashquul baanahay waayo waxaan doonayaa inaan wax maqlo wuxuun guux gaadhi wuxuun inaad maqlo ma cid baasaa wakti ku bixisaa cilmigaasi waa cilmi iska daruuriyo oo si adan adigu dee qasab qasab kugu ah ayuu kugu soo gelaya cilmigaasi waa iska daruuri waxaa kamid a waxyaabaha ummadda dhexdooda ku faafa ee de iska daruuriga ah, ah huwa macluumun min eh, maa huwa macluumun min addiini bidaruura salaadaha shantaa shan salaadood oo waajibi inay jiraan sow cid kastaaba ma garanayso zinadu inay xaaraan tahay sow cid kastaaba ma garanayso nin macalinoo jaamacadda macalinkaa jaamacad magaalada ku taalla macalinkaa erni oon wadaad ma ihiyo buu yidhi garan maayo buu yidhi haddii la yidhaahdo beentu waa xaaraan baan qabaa buu yidhi khayaanaduna waa xaaraan baan qabaa buu yidhi in dadka la khaaimo laakiin haddaad tidhaa aayadda beenta xaaraanta ka dhigtay keen ma garanayo buu yidhi haddaad tiraa khayaanadu inay aaraan tahay inay xaaraan tahay baan ogahay bui waa qof runtii dhaqan fiican aad u dhaqan fiican dee aqoon la-aanta mooye dhaqanka ahaan qof ilaa had dhaqan fiican weeye laakiin waxaad ar dareemi karaysaa ummadda oo dhan shay iskaga faasha baa jira qofka maanta loo fatwoodo la yidhaahdo zinadu waa xalaal miyuu rumaysanaya hadduu de caqli leeyahay horta ma rumaysan karaa ma rumaysan karayo haddaba cilmiga iska daruuriga ah waa cilmiga noocaas oo kale ah ama maqal oo kale kugu xasilaya ama dhegeysi oo arag oo kale kugu xasilay waxyaaba noocaas oo kale cilmigaas waa daruuri baa la yidhahdaa ka iktisaabiguna waa ka fikirka kaaga baahan fikri buu kaaga baahanyay daliil raadin buu kaaga baahanyahay inaad wakti geliso ayuu kaa doonayaa sida tusaale ahaan iktisaabiga oo kale marka aan doonayno inay weysadu niyo u baahan tahay oo kale weysadu niyo inay u baahan tahay qof janaabalihi inuu maydho e maydhigani uu niyo u baahan yahay ama maydhiga laftiisiiba maaha dee ummaddu kama wada sinna ma ogtahay lagama wada sinna waalcilmu cilmigu imaa yaxsulu inuu xasilo bidiraarin idiraar inuu ku xasilo iyo si qasab qasaba ow biktisaabin ow xaasilun inuu yahay mid xasilaya biktisaabin iktisaab mid ku xasilaya kasbasho waad kasbatay shaygan labadaasaa cilmiga loo qaybini falwalu ka hore waa ka idiraariga ah kalmustafaadi waa ka la faa'iideysto bilxawaasi dareemayaasha alkhamsi shanta a lagu faa'iideysto shanta dareeme oo kale ka lagu faa'iideeyo oo kale wey bishami sida urta oo kale bishami baad ku faa'iideysay urtii waxbaad urisay ow bidawqi dhadhan waa dhadhamisay macaankiioo kale ow bilamsi taabasho waa taabato kulayl iyo qabow ama jileec iyo adayg wa samci maqal iyo walibsaari aragti shantaa xawaasta ah shayga kugu soo gaadhaya iskaga kaa xasilaya adoon ujeedinba waa cilmi iska daruuriya uma taalika taaliga u ah waa ka labaad ee taaliga u ah ee raacaya ee kaa hore xawaasta ku xasilay taaliga u ah uma taalika taaliga u ihi maaka weeyaan kaana ahaaday mawquufan mid lagu waqfiyo la dul joojiyey cala istidlaalin istidlaal daliil raadin istidlaal waa dalabu daliil cilmi kaaga baahan in istidlaal la sameeyo oo dalabu daliil qofkani uu ku kaco uu daliil raadiyo war inay niyadu waajib tahaysaa weysada maaa waajib maxaa daliil u ah inama alacmaalu biniyaat waa sii daliil ugu noqotay oo dee weysadii waa camal camal kol hadday tahay he camalkii muxuu u baahday niyo waayo inama alacmaal alacmaal waa ismi jamaca oo alwata ismiga jamacee asha wata waa min siyaqi lcumuum ama min alfaadi lcumuum kolka inama alacmaal camal kastaaba niyuu u baahan yahay dee en baabutarki ahayn en maxay ahayn baabutarki aan ahayn baabutarki isagu niyo kaagama baahna nijaasada markaa iska maydhisin suuliga maad niyootaa haddaad tidhahda ka waran alla war iga raalli ahaada he waan isnijaaseeyey maxaa dhacay suuliga markaan galeen iska maydhayey waxba ma niyoonin kol haddaana niyoonin dee maydhiga igama igama ansixin biyihiina nijaas bay noqdeen halka iga taabteenna waa sii nijaasowday ma saasaanu maya war uma baahna baabu tarkigu uma baahna niyo qofka marka laleeyahay beenta iska daa ama khayaanada ama zinada haduu iska daayo un isagoo niyoonin ma waxaa la odhanaya waa dembaabtay oo niyaad ka tagtay wixii baabu tarkihi ah, halkaasu iska yahay isaga culimo waalcilmu cilmigii imaa yaxsulu inuu xasilo bidiraarin idiraar inuu ku xasilo ow amase xaasilun mid xasilaya inuu yahay biktisaabin iktisaab iyo kasbasho mid ku xasilaya falawalu ka hore ee daruurigii ihi kalmustafaadi waa ka lagu faa'iidaysto oo kale bilxawaasi laga faa'iidaysto bilxawaasi bisabab alxawaas dareemayaasha dartood alkhamsi ee shanta ah bishami urin ayaa lagu faa'iidaystay ow bidawqi ama dhadhamin ow bilamsi ama taabasho wasamci iyo maqal walibsaari iyo aragti uma taalika taaliga u ihi maaka weeyaan kaana ahaaday mawquufan mid lagu waqfiyayo la dul joojinayo cala istidlaalin istidlaal iyo daliil raadib culim ereyga istidlaali waa masder istadelle ka yimid soo waa masder wasankiisu istadel ficilkiisu istadelle uu yahay istidlaal istidlaal haddaba inuu sheekhu inoo sharxa waa lagama maarmaan istidlaal ha inoo sharxo ereyga istafcalaba waxa weeye dalab bay tusisaa soo siiqada sida loo yaqaano dalab istakfara waa maxay waa dalab almakfira istadelle maxaynu nidhaahnaa waa dalaba daliil daliil buu raadiyey so uma nidhaahno bal haddaba aynu eegno istadl ama istidlaal aynu eegno tacriifka sheekh uu qaato waxadulistidlaali istidlaalka xadkiisa iyo tilmaantiisu ereygan xadihi waa tilmaan waxadulistidlaali ereyga istidlaalka ah xadkiisu qul waxaad tidhaahdaa maaka weeye yejtalibu lanaa inoo keena daliilan daliil inoo keena daliilka oo murshidan murshida oo hagaya limaa ilaa maakii xaggiisa kugu hagaya duliba la codsaday istidlaalku waa maa yajtalib lanaa daliilan murshidan waa shay inoo keenaya in maxaanku idhaahdaa daliil inagu haga waxa aan doonayno ereygan haddaba culima istidlaal ah siinka iyo ta'da waxa wanaagsan inaynu nidhaahno wax ka soo qaadba male waa daliilunbu hadda sheekhu ujeedaa adaliil daliil unbuu doonayaa inuu inoo sheego wa xadulistidlaali istidlaalka iyo daliishiga xadkiisu qul waxaad tidhaha maa yejtalibu lanaa waa ka inoo keenaya daliilan daliil okay siinkii uu macneeyey iyo tacdii dalabkiibuu ku wataa welibana qul maa yejtalibu lanaa waa ka inoo keenaya daliilan daliil istidlaalku waa kayfiyada iyo baxiga aad ku raad aad ku gaadhaysid daliilka daliilka oo murshidan inagu hagaya limaa duliba wixii la codsaday haddaba ereyga daliilihi horta ma murshid ba mise waa muusil daliilku sidiisaba adaliil ma waxaa la yidhaahdaa waa almuusilu limaa duliba mise waa almurshidu limaa duliba sheekeenu wuxuu qaatay almurshid almuusil la odhan maayo sababtaan almuusil loo odhanaynin waxa weeye marka lagu leeyahay maalan shaygan shaygaasaa daliil u ah haddaan muusil ka soo qaadno aayadani waxay daliil kuu noqoni markay jannada ku geyso aayadda dariiqa jannada kutusaysaa goormay haddaad muusil tidaa goormay daliil kuu noqon dee markay kudhex geysuunba ee tidhaahdo way igaadhsiisayba way igeysayba kolka waa lagugu hagayaa kolka ama adigu raac marka saxda lagu tuso ama raac ama ha raacinoo ka baydh waxadulistidlaali istidlaalka iyo deliil dalabka tacriifkiisu qul waxaad tidhaahdaa maa yejtalibu lanaa waa ka inoo soo jiida deliilan deliil buu inoo soo jiidaa deliilka oo murshidan hagaya limaa ilaa maakii xaggiisa kugu hagaya duliba la dalbay halkaa deliilkiibuu sheekhu ayuu ku yar baydhay uu kaga baxay halkaa yejtalib baynu inagu akriyaynaa soo maaha yujtalab iyo labadaba way sheegayaan yejtalib baa laakiin sax ah yejtalib ulibana majhuulinaynu ka dhigno ayaa wanaagsan halkaa sheekhu markuu kaga soo baxay wuxuu is yidhi ilmi cilmi baa tacriifisaye talow maxaa cilmiga ka soo hor jeeday oo u baahan isna in la tacriifiyo waa male sow malahana bal haddaan eegno malaha iyo shakiga iyo dhanniga iyo wahmiga afartaasuu doonaya inuu inoo tacriifiyo waa muqadimadii weli kitaabka maynaan gaadhin muxuu doonaya inuu tacriifiyo waa male waa shaki waa dhanni waa wahmi dee la oo eg waa dhanni baan doonaya waa dhanni iyo shaki iyo wahmi saddexdaasuu doonaya inuu inoo tacriifiyo la soco axkaam baa ku kala xidhmi doonta oo xataa fiqhiga marka la gaadho gebagabaysiga axkaam baa ku kala xidhan ninka maleeyo inuu biyo heli iyo ninka wahmiye inuu biyo heli iyo ninka shakiye inuu biyo heli eegada wax waa male yaa ugu qawisan danigaa ugu qawisan waa yaqiintu markay raajix ku tahay shakigu waa maxay waa saxda iyo kayrkeed markay kuu siman yihiin wahmigu waa maxay waa marjuuxu markuu agtaada ad adigu haysato daciifka markaad haysato oo kale eed saa isleedahay saasay udhacaysaa wa wa danu danigu tajwiizu mri'in qof baneeyo weeye amrayni laba amar laba amar baad banaysay kani waa saas u yahay miy waa saa murajixan adigoo rajaxanaya liaxadilamrayni labada amar mid ahaan adigoo rajaxanaya ereyga dhani marka laga hadlaya dhani sheekeenu tajwiiz buu ku macneeyey tajwiiz ayuu ku macneeyey tajwiiz waa dhanigii raajixa ayuu haddana darafka raajixa ah ayuu haddana dhani inoogu macneeyey mar labaad ereyga dhaniya buu sheekhu laba jeer haddaba macneeyey danigu macna masder marka laga dhigayo masdernimo waa tajwiiz daniga markii aan masdernimo laga dhigaynina sidiisa loo qaato ee magac laga dhigana waa darafka raajixa ah laba macnuu danigu leeyahay la socda hadda wa danu danigu tajwiizu mri'in qof baneeyo weeye amrayni laba amar laba amar buu yihi waa sidan iyo waa sidan murajixan isagoo rajaxanaya liaxad amrayn labada amar midkood welibana ka raajixa faraajixu raajixa almadkuuru la sheegay dhanan dhani baa yusmaa lagu magacaabaa haddaba eg dhanigii ma raajixu sheekhu halkan inoogu tilmaamay marka horena dhanigu waa maxay buyna yidhi waa tajwiiz buyna yidhi dhaniga haddii masder looga jeedana tajwiiz ah haddii magac looga jeedana raajixa raajixa dhanigaa marna raajixa marna tajwiiza ah. wa dhanu dhanigu tajwiizu mri'in qof baneeye weeyaan amrayni laba amar murajixan isagoo rajaxanaya liaxad ilamrayn labada amar midkood faraajixu ka raajixa almadkuuru ee la sheegay dhanan dhani baa yusma lagu magacaabi wadarafu darafka almarjuuxu laga xooga badan yahayna yusma waxaa lagu magacaabi wahman baa lagu magacaabi halkaa wadarafu raajixu dhanan yusma wadarafu lmarjuuxu yusmaa wahman halkaa ma haysiin nuskooyinka kale way ku kala duwan yihiinoo kutubta kutubta qaar baa sidaa hadda qorta oo faraajixulmadkuuru halkan ay qoran bay qorayaan wa darafu raajixu dhanan yusma wa darafu raajixu anigana waxa ii qoran faraajix madkuur yusma danan yusma labada riwaayadoodba way jiraan faraajiu ka raajixa almadkuuru ee la sheegay danan baa yusama lagu magacaabi ama yusma lagu magacaabi wadarafu darafka almarjuuxu laga xooga badan yahayna yusma wahman wahmi baa lagu magacaabi maxaa ii dhiman saddexdii dani iyo wahmi labadaa miyuuna inoo sheegin masalan haddaan iminka aan is waxani waa maxay waxaasi waa maxay oon idhaahdo waa dhagax la gubay iyo meye waa mobel labadaa haddii agtayda ay xoog noqoto inuu mobel yahay maxaa la odhani waa dani ilan xaqiiqadiiba agtayda xoog badata laakiin waa shakisanahoo mar waxaan isleeyahay war muxuu ahaa waxaan waa dhagax yaroo la gubay may waa mobel waa mobel mobel ba agtayda oog kub ku xoog badan dani bay noqonaysaa ilan kii saxda ahaaba agtayda rajaxanay haddii ka waran waa maxaan idha waa mobel may waa dhagax la gubay waa dhagax la gubay haddii agtayda ku xoog badnaato ka waran muxuu noqonayaa wahmi hadday sinaadaan bahalkaasi wuxuu yahay inuu dhagax la guban yahay iyo inuu mobel haddaan kala geranba waaye ka waran muxuu noqonayaa shaki buu noqonaya shaki waa waxa siman weeyi wa shaku shakigu tajwiizun waa banayn laba shay la baneeyo oo bilaa rujxaanin rujxaan la-aantiya raajix la-aantiya laba shay oon kala rajaxnayn baad banaysay wa shaku shakigu tajwiizun waa banayn bilaa rujxaanin raajixnimo la-aanteeda liwaaxidin midkood la rajaxo xayu stawaa marka ay sinaadaan welibana alamraani labada amar shakigu waa markay labada amar siman yihiin xayu stawa amraan labadii amar baa kuu sinmay ama usuul ii sax intaa aan maalmahanba kusoo jirnay oo quri waa cashirkaa aan kusoo jirnay ee cashirada badan inoo noqday wuxuu ka hadlayun usuulfiqi maxaa tahay tacriifka usuulfiqigaan culima ka hadlayna usuulfiqi tacriifkiisa ayaa badaa inala galay oo sheekhu intaasoo dhan ka dhigay usuululfiqigu hadaba laba tacriif buu leeyahay mid maxaynu nidhi xaggee la eegayaaba inu nidhi usuululfiqiga biictibaari tarkiibihi marka idaafanimo la eego usuul iyo fiqi waa kaa horeen halkaa kaga soo baxnay usuululfiqiga iyo wixii dee laga qaadqaadanayayba waa intaa inoo soo macaaneeyey waa tacriifkii usuululfiqi usuululfiqi oo maxaa tahay su-aashaa kooban ayuu intaa kaga soo jawaabay haddii usuululfiqiga aynu eegno biictibaari laqabihi magac ka dhigid haddaynu u eegno ilan fani baa usuululfiqi la yidhaahay usuululfiqigu waa maxay hadduu inoo macnaynaya amaa usuululfiqhi usuululfiqhiga macnan macnihiisa binadari marka aynu eegno lilfani faniga fii tacriifihi macrifayntiisa iyo tacriifkiisa ama tilmaantiisa falmuctabar waxa muctabara oo la qiimeeyaa fii daaka kaa duruqulfiqhi waa fiqhiga duruqdiisii acnii waxaan ujeedaa almujmala duruqdii mujmalka ahayd wuxuu ina yidhi haddii usuululfiqhi aan doonayno inaan macnayno ereyga usuululfiqhiya usuululfiqhi baan doonaynaa buu ku yidhi inaan macnayno inagoo u eegayna fanigan uu magaca u yahay saddex qodob baa usuululfiqhi looga jeeda magacan usuululfiqhiya markaad doonayso saddex qodob baa looga jeeda intaa isla ogow saddexda qodob ee la baranaya waa maxay usuululfiqhiga ee loo jeeda waa duruqu lfiqhi ko fiqhiga duruqdiisa mujmalada ah adilat lfiqhi almujmala daliilada fiqhiga ee mujmalka ah sow kow maaha wa kayfa yustadallu bilusuul iyo sida loo daliishado usuulka sida loo daliishado oo miyaynaan ku arag sida loo daliishadaa waa maxay talow sida loo daliishado waa qodob labaad oo faniga aynu ku baranayno waynagii naqaanay eeg lafdigani waa caam iyo lafdigani waa khaas iyo kani waa weeyaan me waa muqayad iyo meye waa shardi iyo waa inagii halkaa maraynay de wa kayfa yustadalu bilusuul usuulka sida loo daliishanayo waa dariiqa labaad waa qaybta labaad waalcaalimu aladii huwa usuuli iyo ninka usuuliga ah ee la odhanayo ninkani waa usuuli ama waa mujtahid iyo dee axkaamtii halkaa ka dhalanaysay wey mujtahidka iyo axkaamtiisii usuululfiqhi magacaa usuululfiqhi ah waxa lagu baran doono ama cilmiga aan ku baran doonaa waa saddex dhinac saddexda dhinac maxay noqdeen culimo bal ii sheega saddexda dhinac kow waa duruq اlfiqhi laba waa kayfa yustadlu bilusuul saddex waa alcaalimu aladi huwa lusuuli saddexdaa daraf ee usuulfiqiga marka lasoo duuduubo halka uu ka hadlaya waa halkaa haddaba haddaad aragto halkaa isagoo usuululfiqigii ka baxaya haddaad aragto uu ka baydhayo waxaad odhanaysaa yaro qabo usuulkii waa laga leexdee usuulkii halkaa waynu ka leexanee yaro qabo amaa usuululfiqhi usuululfiqhiga macnan macnihiisa binadari marka loo eego lilfani faniga isagoo laqab u ah fii tacriifihi tacriifkiisa falmuctabaru waxaa muctabaree la qiimeeyaa fii daaka kaa waa duruqu lfiqhi waa duruqda uu fiqhigu leeyahay duruqu lfiqhi welibana duruqdaa fiqhigu waa almujmala duruqda mujmalka ah ayaa leeyahay duruqu lfiqhi ereygaa duruq ah waa jamcu waxaana looga jeedaa adila adilat lfiqhi baa looga jeedaa waa fiqiga adiladiisa mujmalka ah haddaba laba daliil baa jira culimo daliil ijmaaliya iyo daliil tafsiiliya iminka maalan marka daliilka ijmaaliga ee usuulka lagu barta aan doonayno waxaa la odhanayaa almru lmulaq yaqtadi lwujuub amarka mulaqi he alamru lmulaq yaqtadi lwujuub inuu amarku sidiisaba wujuub keeno waa daliil ijmaaliya weeye waayo waa ijmaali waa hadal guud wax badan baa soo hoosgelaya waayo amarkani waxaa dhici karta amar salaadeed inuu yahay amarkani waxaa dhici karta amar weyse inuu yahay amarkani waxaa dhici karta amar ammaane inuu yahay amarkani waxaa dhici karta amar soon inuu yahay amarkani waxaa dhici karta amar amar zake inuu yahay amarkani waxaa dhici karta amar maxaanku idhahdaa hantida ummadda in layska ilaaliyo inuu yahay eeg alamru lmulaq yaqtadi lwujuub kolka qaacidada hadda aan sharxayaa waa ama waa kuliyi weeye ama waa ijmaali culima haddaba haddaan soo qaato daliilkaasi waa maxay markaa waa daliil ijmaaliya mise daliil tafsiiliya waa ijmaali alamru lmulaq yaqtadi lwujub waa ka usuulka lagu baranayo daliil tafsiiliya aan eego ilaahay markuu yidhi aqiimu salaata ma sooma ma zake bixiya haddaba ma xajka taga ma salaada salaada og ah, de waa tafsiiliye miyaadan arka inuu tafsiili yahay aqiimu salaata waa daliil tafsiiliya culima haddaba waxaa la yidhahdaa aqiimu salaata iyo daliilka tafsiiriga ana fuqahada ka hadasha oo inaga nidhaa nebigu calayhi salaatu wasalaam xajkiibuu sidaa sameeyey waa daliil tafsiiliya aayadani sidaasay tidhi waa daliil tafsiiliyo waa kii ay ka hadlayeen laakiin cilmigan usuulka lagaga hadlayaa waa adaliil alijmaaliyo waxa weeye amarka guud nahyiga guud cumuumka sidiisa iyo ilaaqa halkaasaa laga hadlaya ama usuululfiqhi usuululfiqhiga macnan macnihiisa binadari marka la eego lilfani faniga uu magaca u yahay fii tacriifihi tilmaamidiisa falmuctabaru waxaa la qiimaynaya fii daaka kaa dhexdiisa duruqu lfiqi waa fiqiga duruqdiisi acni almujmalata mujmalka ah kalamri sida amarka oo kale ow ka nahyi sida nahyiga oo kale nahyigii guud lalmufasala ka la tafsiilinaya se ma aha ka mufasalka ee la tafsiilinaya culima kama hadlayno mufasalka maxaa looga jeedaa mufasalow maxaa tahay mufasalka waa aqiimu salaata iyo aatu zakaata iyo walaa taqrabu zinaa iyo lalmufasal kaa lagama hadlayo o adilada usululfiqiganaad maqlaysaa waa adiladii iiga adilada ijmaaligaa wa kayfa yustadalu sida loo deliishan bilusuuli usuulka sida loo deliishan usuulkan oo adiladii aynu nidhi hadda saw qaybta hore maynaan lahayn waa adilo usuulkan oo dee usuululfiqigo adilatulfiqi ba aan horay ugu soo tilmaanay adiladaa sida loo deliishanayo waa dariiqa labaad waa qodobka labaad sida loo deliishanayo aayadani inay ku tustay ah, intaasoo xukun sideed udl sideed ugu deliishatay lafdigaa caam ah may way isnasakheen may ijmaac baa jira waa inaad sidaa tidhahdaa wakayfa yustadlu biusuul wlcaalimu caalimkii weeye aladii caalimka oo ah huwa usuuliyu usuuliya iyo caalimka usuuligaa ah. culimadu waxay idhahdeen saddex bayd ayuu sheekhu ka dhigay tacriifkii usuululfiqiga maxaa ka fududaa saddexdaa bayd hal bayd buu kusoo ururin kari lahaa saddexda bayd hal bayd baa lagu soo waaa la odhan lahaa ama usuul fiqhi macnan durquhu mujmalatan kalmri yucna mulaqa intaasuu kusoo ururin kari laha waad aragtaa kolka halkaa waxa inoogu dhammaaday maanta muqadimadii faniga usuululfiqiga aan ka qaadanaynay ayaa inoogu dhammaatay wallahu subxaanahu tacaala alaa aclam